bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan in sha allahu tacaala gelaynaa ama aan bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo alusuul min cilmi اlusuul uu leeyahay ashaykhu اlcallaama moxamed bnu saalix alcuthaymiin raximah اllah marka kitaabka intaanan gelin ka hor wax yar sheekhana tarjamo yar oo kooban kitaabka ama mowduuca kitaabka uu ku saabsan yahay oo usuululfiqhiga ah muqadamo yar iyo kitaabkan gaar ahaan kelima yar oo ku saabsan ayaan inshaa allahu tacaala aan ka hormarinaynaa kitaabka sheekha kitaabka alifay waa taqaanaan oo waxaa la yidhaahdaa ashaykh maxamed bnu saalix alcuthaymiin madiinatu cunaysa ayuu ku dhashay magaalo la yidhaahdo magaalooyinkan sacuudigoo najdi ka mid ah dhulkan nejdi toddoba-iyo labaatankii ramadaan ayuu dhashay kun saddex boqol afartan iyo toddobadii qur-aanka ayuu wuxuu ku akhriyey awowgiis oo min jihati ummihi awowgiis dhinaca hooyada ayuu qur-aanka ka bartay uu ku akhriyey waana xifdiyey kadibna dalabulcilmi ayuu u jeestay khadka farta iyo xisaabta iyo funuunta aadaabta waxyaabaha ayuu bartay sheekhiisii horena taahiir aad u xoog badan buu ku lahaa waxaa aad iyo aad taahiir ama saamayn xooggan ugu lahaa sheekhiisa cabdiraxmaan ibni naasir assicdi ayaa aada saameyn aada u weyn ayuu ku lahaa isaga ayaana muddo dheer oo ka tatalmuday oo u arday u noqday masjidkii markii dambe oo hadda wax ku akhri jiray jaamici cunaysa ayuu sheekha cabdiraxmaan assicdi waa sheekha taqaanaano tafsiirka iskale taysiiru lkariimi araxmaan fi tafsiiri kalaami ilmanaan iyo risaalada usuululfiqiga risaalatun latiifa la yidhaahdo qawaacidulfiqiyaha iskale nadmiga ah sheekhaas ayuu wax ka soo bartay markii dambena isaga ayuu yacnii khaliifkiisa ayuu noqday oo meeshii uu ka baxay uu ka dhintay masjidu jaamici cunaysa ama jaamic cunaysa isaga ayaa fadhiistay halkaas ayuuna daraasadii shiikhii ka sii waday sheekhaas cabdiraxmaan assicdi tafarus ayuu ku sameeyey sheikhan wuxuu indhaindhaynuu ku sameeyey wuxuu arkay inuu aad nin cilmiga ugu firfircoon uu yahay waxna ka keeni karo marka sheekh cuhaymiin aabbihiis oo dhulkaas riyaad iyo meelahaas u safraayo oo reerkiisa inuu raro rabo ayuu wuxuu ka reebtay sheekhan risaalada alifay sheekh maxamed saalix al ayuu ka reebay halkan iigu reeb buu yidhi aniga ayaa marka waxbaraayo ninkan marka isagii baa laga tegey intii kale ciddii ayaa marka u raray isagii marka waxaa looga tegey cinda ashaykh asicdi sheekhaasaa marka aad wax uga bartayda markii dambena waa kii uu noqday khaliifkiisa uu noqday oo meesha uu bedelayba isaga sidoo kale wuxuu ka faa'iideystay ashaykh cabdulcasiis ibnu baaz raximahullah wuxuuna tilmaamay inuu aad ugu ta'asuray dhinaca weliba xadiidka cinaayada shiikha ibnu baaz oo xadiidka u lahaa iyo daryeelka xadiidka uu iyo isku kallifaadda uu xadiidka isku kallifi jiray saamayn iyo ta'hiir ayay igu reebtay buu yidhi dhanka yacni xadiidka iyo dhinaca fiqiga ayaa sheekh uu aad daraasadiisu ay ugu badnayd aadna runtii uu ugu ahaa naabiqa oo ugu ahaa kutubo badan caqiidadana sidoo kale aad iyo aadu wax uga alifay kutub uu soo ikhtisaariyey ha noqoto kuwo uu sharxay ha noqoto shuruuxdiisana cilmi fara badan ayaa ka muuqdo fiqhiga iyo usuulkiisa iyo qawaaciddiisana aaduu sheekh waxuuba ugu ahaa mutakhasis buu ku sii ahaa marka yowm alarbicaa shan iyo tobankii shawaal kun afar boqol kow iyo labaatankii ayuu dhintay sanadka hadda kun afar boqol iyo soddonkii baa la marayaa kun afar boqol labaatan iyo kowdii ayuu dhintay isagu marka maalin arbaca ah oo shan iyo toban ay bishii shawaal ay tahay marka kitaabkan sheekh uu alifay ee al-usuul min cilmi al la yidhaahdo wuxuu ugu talagalay sheekha haanawiyada sanadka ugu dambeeyo ardada haanawiyada ah ee culumta sharciga baranayso ayuu ugu talagalay kitaabkan inuu u noqdo kitaab usuul ahaan muqarar inuu ku noqdo yani iskuulaadka ama yacni madaaristu kuwana madaaris iska waxaa weeyaan iska culumtan maadiga iyo waxyaabo kaleba lagu barto kuwana waa madaaris sharciya madaarista sharciga macaahidda sharciga ah haanawiyadeeda fasalka saddexaad inuu muqarar u noqdo ayuu ugu talagalay dabcan kitaab marka sidaa loogu talagala laakiin kitaab daalib cilmiga uu ka bilaabi karo usuululfiqiga ayuu iska yahay alusuul min cilmi اlusuul ayuuna u bixiyey kitaabka marka waxa ku saabsan waa un intaas inuu yahay kitaab usuululfiqiga ka hadlo isla markaana loogu talagalay haanawiyada diraasaadka macaahidda sharciga ah ee cilmiga ah dhigato ayuu ugu talagalay marka macaahid cilmiya sharciya weeyaan yani hadda macaahid cilmiya marka la yidhaahdo sayniska iska qaatay laakiin xaqiiqadu waxay tahay cilmiga sharciga ayaa mudan in cilmi wax lagu tilmaamo haddii wax lagu tilmaamayo cilmi kitaabka marka isaga xaalkiisu asaas amaa yacnii maadada uu kitaabkan ka warramaayo waxaa la yidhaahdaa usuulu lfiqhi fiqhiga usuushiisa kitaabkan ugu tegi doonaa usuulu lfiqhi tacriifkiisa waxa la yidhaahdo iyo haddii murakab ahaan loo macneeyo iyo haddii mid mid inta loo kala qaadqaado haddii inta mid mid loo kala qaadqaado iyo marka laqab ahaan loo macnaynayo intaba kitaabkan ugu tegi doonaa laakiin keliya waxaan ogaanaynaa usuululfiqhiga waa maaddo ka mida mawaadda ee culuumta shareecada ka mida aalana ah iyadu qaayo ma ahan waa aalad waay marka aad barato waxaa yacnii aad qofka uu tamakuni karaa inuu nusuustii wax ka fahmo in culummadu markay nusuusta wax ka istinbaadaan iyo qawaacidda ay wax uga istinbaadaan inuu la socdo qofka oo aalad waa meesha musطalaxu ou xadiidka ka joogo ayuu fiqiga usuulka uu ka joogaa ruuxana haddii uusan baranin nusuustu meeluu geeyo ma aqoon karaan taariikhda ama tadwiinkeeda iyo xilligii saxaabada usuululfiqi maaddo la yidhaahdo gaar loo dhigta ma jirin sababtoo ah iyagu baahi uma aysan qabin saliiqo ahaanayna u yaqaanayn yacnii uma aysan baahnayn inay maaddo ahaan u bartaan sida naxwadaba asxaabtu aysan ugu baahnayn inay ajruumi bartaan oo loo sheego kelmaddan waa marfuuc middaanna waa mansuub saynan ugu baahnayn ayay usuulna aysa ugu baahnaan jirin maxaa yeelay naskii iyo xugunkiiba isagoo nadiifay nebiga ka qaateen calayhi salaatu wasalaam wixii tacaarud ama yacni daahirkiisa ishkaal ka galana nebigay su-aali jireenba eega nacam marka qasadka maqsuudka shaarica ama muraadka shaarica ee saxiixa a nebigaa u tilmaamayo calayhi salaatu wasalaam taabiciintiina iyagu waxay la dhaqmeenba dadka hagaagsanay saxaabadii ayay iyagu la dhaqmeen wax ka qaadanayeenoo ishkaal wixii ka galo ay ka qaadanayeen amaa cahdigii ka dambeeyey cahdu atbaaci taabiciin iyo ka dambe ayaa baahidiisu ay aad u soo muuqatay markii ay bilowdeen dad fahamkii nusuusta ka inxiraafay fahamkii saxiixa ahay ayaa marka waxaa loo baahday in la dejiye qawaacid nusuusta fahamkeeda ku tacalluqa markaasay waxay allifeen culimmada usuululfiqhiga awalu man allafa ama awalu man dawana cilma usuuli اlfiqhi waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa alimaamu shaafici imaamu shaafici baa ugu horreeyey wax dawino usuululfiqhi markii laga codsaday kadib cabdiraxmaan ibnu mahdi oo shuyuukhu shuyuukhi اlbukhaari ayaa wuxuu ka dalbaday inuu risaalo u qoro risaalo ayuu qoray imaamu shaafici marka oo uu u diray ama uu u qoraayey cabdiraxmaan ibnu mahdi sheekhaa la yidhaahdo sababka keenayna waxay ahayd laba madraso ayaa ciraaq ku jiri jirtay madrasatu ahli ra'yi oo nimankan xanafiyada u badnayd kuufo oo reer kuufo ahaa iyo madrasatu ahli اlxadiid madraso oo xadiidka iyo xifdigiisa iyo cinaayo siiso marka ayaa waxaa dhici jirtay mararka qaar kuwanna madrasadan ahluxadiidka ahna xadiidka riwaayadiisay u bateen ilaa qof dhifn qof dhifa ma ahni kuwan kale ayaguna qiyaas iyo ra'yi bay u bateenoo iyaguna ma yaqaanaan nas ma leh markaasay waxay iska dhigi jireen kuwan marka ahlu ra'yiga ah inay ayagu asxaabulcuquul ay yihiinoo nusuusta wax ka soo bixi karaan laakiin maxay ka soo bixiyaan nusuus maba hayaan ayageen ila faaqidu shay laa yucdiih shaygu ninka hadduu isagu la-yahay ma ku sii karan kuwan marka adiladii xifdigeedii yaa ka maqan mahayaan qiyaas bay la imaanayaan marna marar badanna waa gefaayaan marna waxaa weeyaan waa waa asiibayaan kuwanna iyaguna waxaa weyaan riwaayadii bay xifdisan yihiin laakiin inay wax ka soo bixiyaan yaa si ugu yar adkaatay imaamu shaafici baa marka yimid ciraaq markaasuu wuxuu bilaabay inuu yacnii aad munaadaraad fara badan iyo yacni eh, yacnii waxyaabo fara badan iyo cilmigii marka waxau aad dhidibada ugu aasay cilmigii diraayada cilmigii diraayada ayuu ahlu xadiidka ku kordhiyey in xadiidkii la fahmo wax lagala soo dhex dhexbaxo naasikhi iyo mansuukhi iyo nusuusta sida loo jamciyo iyo dalaalada caamkaa iyo markuu waxaan ka soo dhex bixiyey ayay aad uga faa'iidaysteen raggii aad uga faa'iidaysteen imaam axmedaaba ka mid ahaa axmed binu xambal nacam oo kitaabkan sida uu werinaya aimaam alimaam alxaazimi kitaabkan layra alictibaar fi naasikh walmansuukh axaadiidta naasikheeda iyo mansuukheeda muqadamada marka uu ka hadlaayo wuxuu keenayaa ahar imaam axmed uu yidhi maa carafna anaasikha walmansuuq mansuuq ma aanan garanin wala alcaama min alkhaas caam khaaska ma aanan aqoonsanin oo kama garanin xataa jaalasna shaaficiya ilaa aan imaamu shaafici kala fariisanay oon ka faa'iidaysanay halkaasaa marka imaamu shaafici waxaa loogu bixiyey naasir sunna ama naasir اlxadiid midkii xadiidka u gargaaray maxaa yeeley xadiidkii sida ugu gargaaray waxay ahayd diraayadiisoo xoogga saaray wuxuu isku keenay marka ra'yigii saxiixa ahaay iyo naskii ayuu isku keenay marka waa ka marka qawaacidda tirada badan sameeyey oo alqiyaasu yusaaru cinda daruura iyo qiyaas waxaa la aadaa markay daruuro timaado iyo kan waasaan iyo yacnii naskigii iyo ikhtilaafu ikhtilaafuulxadiidkii ka hadlay wax tiro badan culuum fara badan risaaladaas marka imaamu shaafici uu alifay ee hore waxaa la yidhaahdaa alrisaalatu alqadiima risaaladii hore middaan hadda daabacan ma ah risaaladaas marka hore ee cabdiraxmaan oo u diray cabdiraxmaan ibnu mahdi oo u diray ee la yidhaha alrisaalatu alqadiima iyo middaan hadda taallo oo aad aragtaano alrisaala lilimaami shaafici isku mid ma ahan risaaladaas hore wax yar bay ahayd markii uu masar tegey imaamu shaafici ayuu marka tii hore iyo cilmi kaloo fara badan inta isu geeyey ayuu marka yeeriyey waa yeeriyey waxaa ka qoray tilmiidkiisii alrabiic ibnu sulaymaan almuraadii ayaa markaa qoray marka sidaasay middaan hadda la tadaawulo oo la barto oo cinaayada badan la siiyo waxaa la yidhaahdaa alrisaala lilimaami shaafici waa midda dambowa alrisaalat ljadiida waa marka masar midii uu ku qoray cinaayo badanna axmed shaakir ayaa siiyey oo soo saaray kitaabkaas ee wuxuuna tilmaamay hadday tayda tahay buu yidhi iyo taladeyda waxaan aad u jeclaan lahaa jaamicaadka in iyada laga daraaseeyo kitaabkan kitaab aad u qiimo badan weeyaan buu yidhi risaalada marka cilmigan awal man dawana wuxuu ahaa alimaamu shaafici raximahu اllah isagaa marka gacan dheer kuleh isagaana marka ixsaankeeda ilaahay subxaanahu tacaala uu ku fadilay kadib marka dadkii waxay bilaabeen markaa wixii ka dambeeyey in qolo walbaa marka un si ay u qorto faa'iidada cilmigan ku jirtaa barashadiis waxa ay tahay nusuusta fahm saxiixa in la fahmo ayaa laga dheefayaa waxaa laga dheefaya haddii la yidhaha waxaa laga faa'iidayaa nusuusta axkaamteeda in si sax a ah loo fahmo calaa muraadi shaaric in loo fahmo shaarica sida ugu talagala maxaa yeelay nusuustii waxaa weeyaan waxay leedahay nin ahlu istinbaad nin oo mustafiid oo wax istinbaado isaga haddaan shuruud loo yeelin nin walbaa gacanta gashanaya soo maa shuruud baa loo yeelay cilmigan usuulufiqigana marka ayaa loogu dhex yeelay kayfiyada looga istimbaadaya nusuusta axkaamta cilmigaana lagu bartay caam iyo khaaskii mutlaq iyo muqayad dalaalada alfaadda uma ila daalika wixii daliil noqonaya iyo waxaan daliil ahayn cilmigaana lagu bartaa maxaa daliila maxaan deliil ahayn adilada laysku waafaqsan yahay in la deliishado tan laysku khilaafsan yahay alkitaabu wاlsunnatu waاlijmaacu wاlqiyaasu saxiixu waa adilada yacnii taqriiban laysku waafaqsan yahay adilo laysku khilaafsan yahaa jirta qowl الصaxaabiy yani istisxaabka waxyaaba fara badan camalu ahli اlmadiina waxyaaba badan halkaana marka lagu daraaseeya marka faa'iidadiisu waxay tahay ruuxu inuu yani si saxiixa nusuustan oo wax uga soo istimbaado qof allaale qofku waa sahlan tahay inuu adilada aayadan xadiid u akhriyo laakiin waxaa aad u adag shaygan adiga dalaa aad deliishanayso iyo waxaan aad u deliishanayso mudaabaqo saxiixa ma ka dhexaysaa ma isdabooli karaan taas waa wax muhiimkaa walidaalika shaykhulislaam wuxuu yidhaahdaa alcilmu imaa nasun musadaq aw baxun muxaqaq cilmigu waa nas saxiix ah ama waxaa weeyaan baxi muxaqaq ah nas haddaad deliishanaysid inuu saxiix yahay haddana waxaa kuu dhiman baxigaagu waa inuu muxaqaq uu yahay oo uu sugan yahay ee lama rabo inaad aayad inta deliishato madluulkii iyo aayadda aad deliishanaysa laba meel u kala socdaan waxyaabaha sababana waxaa ka mid a ruuxu inuu cilmigan cinaayo badan uunan siinin ama uu ka zaahido dadkuna waxaa weyn hadday cilmigu ka yacnii nin walbaa tasadurku iyo waa sahlan yahay nin walbaana waa rabaa inuu wax noqdo laakiin nin walbaa ma raba mana jeclo inuu inta u fariisto cilmiga wakhti uu siiyo qaraarkiisa oo u sabro kadib uu imaam saas ku gaaro ma rabo nin walbaa meel cidlaan oo inay uga soo dhacdo ayuu rabaa marka waxay keenaya taas inaan iyadoon cilmigaanba la baranin kan usuululxadiidka la baranin qofku aayad iyo xadiid unbuu iska daldalaan meel aad kala qabatana ma helaysa cilmigan mawduuciisu muxuu yahay muxuu ka hadlaan ila cilmi walba markaa baranaysa waxaad u baahan tahay cilmigan waxa uu yahay iyo mawduuca uu ka hadlaa inaad ogaato mawduuca uu ka hadlaa waxaa weeyaan saddex mawduuc mawduucyada uu ka hadla kow wuxuu ka hadlaa aladillat اlijmaaliya aladillat اlijmaaliya adiladu waa laba nooc adila tafsiiliya iyo adila ijmaaliya adila tafsiiliya haddaad maqasho waxay tahay mas'ale mas'alo ayaa adiladeeda la sheegaa adila tafsiiliya waay taasoo kale niyadu waa rukni arkaan arkaanu salaa ka mida deliilkeedu waa saas iyo saas faatixada in la akhriyaa salaada lagu akhriyaa waa waa waa rukni daliilkeeda waa xadiid hebel adila tafsiiliya la yidhaha taasoo kale adila ijmaaliyana waxay tahay hal mawduuc iyo hal mas'alo kuma saabsana waa daliil guud waayo oy soo hoosgelayaan wax fara badan oo marka usuululfiqigu marka wuxuu ku saabsan yahay aladilatu اlijmaaliya adilada guud maala waa maxa adilada guud wuxuu ku leeyahay alamru yaqtadi اlwujuub amarku wuxuu keenaa waajibnimo daliil ijmaaliya maxaa yeele marka lagu leeyahay amarka nebigu wuxuu keenayaa waajibnimo hal mas'alo muu ka hadlaana hal mas'alo kuma saabsano waa ayi amar oo nebigu uu bixiyo salaad hadduu ku saabsan yahay hadduu ku saabsan yahay zako hadduu xaj ku saabsan yahay hadduu beec ku saabsan yahay wax allaale waxa amar uu nebiga bixiyaa alamru yaqtadi alwujuub daliil ijmaaliya hal mas'ale kuma saabsan faatixada salaada rukni bay u tahayna waa daliil tafsiili ah, taasoo kale maxaa yale hal mas'alo mucayanay ayay ka warramaya marka aladila alijmaaliya usuulfiqigaa loogu yimaadaa qaacido guuda un wax badan ay soo hosgalaan masalada mowduuca labaada uu ka waramaa waxay tahay kayfiyat اlistifaadati minha adiladaas ijmaaliga ah ama yani nusuustan sharciga habka looga faa'iidaysan lahay hadday caam tahay hadday khaas tahay hadday ilaaq ou jiro haddii taqyiid ou jiro haddii see looga adilada see looga faa'iidaystaa waxaa iyaduna waxaa weyn waa mowduuca labaad uu ka hadlo oo mabaaxifta usuululfiqiga tan maxaa u badan tan saddexaad waxay tahay xaalulmustafiid ninka isagoo ka faa'iidaysan kara waa waa yaa ka faa'iidaysan karo usuululfiqigu kaasuu ka hadla marka dadkiibuu kala qaybinaya wuxuu ku leeya mujtahidku shuruudihiis waa intaas alijtihaad waalitibaac wataqliid iyo ka hadlaan ninka yani ka faa'iidaysan karoo mustafiidka mujtahidka shuruudihiisa maxaa ka mida usuulfiqiga looga hadlay saddexdaas mowduuc adilada ijmaaliga ahee guud kayfiyat alistifaadati minha iyo midda saddexaad oo ah xaalu lmustafiid adilada ijmaaliga ee duuduubka ah sida oo qawaaciddaas annahu yaqtadi alfasaad oo kale nahyu yaqtadi taxriim alamru yaqtadi alwujuub oo kale wamaa ilaa dalik adiladaas ijmaaliga ah waa mowduuc kayfiyat alistifaadati minhaa labo habkii looga faa'iidaysa lahay in lagu baro dalaalaat alalfaad lafdigan haddaad aragto muxuu yahay dalaaladiisu dalaaladiisu waa caam lafdigan maxaa dalaaladiisu ay tahay ishtiraag muu keenayaa waxmaa ku jiro dalaaladii alfaadda iyo wixii kale iyagana ku tacalluqay mawaadic usuululfiqhi ah tan saddexaadna xaalulmustafiid mawduuciisii waa la gartaan umalaynaa waa saddexdaasuu ku wareegaa istimdaaduhu cilmigan xaggee u asalintee laga keenay cilmigan waxaa laga keenay alkitaabu waasunnatu iyo ijmaacii saxaabada iyo xididadiisa meeshaas qur-aankii baa culimmadii istiqraa' bay samaynayan marka deliil ijmaaliya markay samaynayan hadda alamru yaqtadi lwujuub maxay ku keeneen deliil adiladii qur-aankay fiirinayaan sunnaday fiirinayaan fahamkii asxaabtay fiirinayaan waxaa u soo baxaayo amarku inuu waajib faa'iideeyo marka istimdaaduhu waa min alkitaabi waasunnati iyo wa calaa fahmi salafi saalix istimdaadkiisa waa kas marka mawduuciisa amaradiisa taariikhdiisa istimdaadkiisu waa ka hadalna macnihiisa isaga usuululfiqi muqadamada kitaabkan ugu tegayna isaga hababka loo qoro cilmigan marka la daraaseynayo saddex madraso ayaa jirta saddex dariiqo ayaa cilmigan loo qoraa saddex dariiqo saddexda dariiqa waxay tahay ariiqatu alkalaamiya ayb aariiqatu alfarciya iyo ariiqatun bayna daalika iyo ariiqa labada udhexayso saddexdaas aariiqatu alkalaamiya ama aariiqatu shaaficiyana waa la yidhaha taas oo ariiqadii shaafici baasaa ahayd yaa la alkalaamiya waxa loogu bixi cilmulkalaam iyo looma jeedo waxaas hadda ee aariiqa alkalaamiya ama aariiqa shaaficiya waxay tahay marka hore usuushay xooga saarayaan qaacidada markay sameeyan yani rabaana inay wax sameeyaan waxay xooga saarayaan asalka farac ayaga ma aadayaan asalkan furuucdiisa xaggay iska dhigaayaan isagay marka hore daraase ku samaynayaan asalka laftirkiisa adiladiisii bay raadinayaan waxyaabaha lagu soo aroorin karay keenayaan waxyaabaha lagu waxbay fardinayaan oy qadarayaan intaas markay dhinac walba ka fiiriyaan ayay asalkiibay dejinayaan ay keenayaan dariiqadaas marka waa dariiqada n marka hore asalkay dhisayaan furuucdii marka asalkaasay ku aroorinayaan hadhow ilaa wuxuu asalay farci weeyaan soo maa markaad asalka dhisato ayaa furuucda markaas ay fiican tahay inaad yacni asalkii uun sii geyso laakiin adoon asal dhisin furuuc inaad dhiso macquul ma aha soofaham idan marka iyagu masaa'ilulfuruuc ma fiirinayaan asalkii bay qarsanayaan asalkii ay soo qaadanayaan isagay marka niqaash gelinayaan isagay ta'siilinayaan asalkaas markay ta'siiliyaan furuucdiisa xagga unbay usoo rarayaan ariiqadaas marka waa ariiqatu waxaa la yidhaha ariiqatu shaaficiya ama almanhaj alkalaami xilamadan marka waa taxqiiqu اlusuuli wifqa lilmanquul usuushii bay taxqiijinayaan ayagoo marka naqliga waafajinaya asal buu rabaa inuu sugo naqlibuu ayuu naqlibuu markaa ku sugaya oo waafajinaya manquulki iyo macquulki labadaba shayga aad sheegaysa haddii macquulka uu ka tagaxtaa waa dhibe qaacidadii bay marka hore xoogga saarayaan isagii bay marka jawaanib badan min xayu naqli min xayu naqlu waalcaqlu ayay u fiirinayaan qaacidadii bay marka suga eh, ayay yani asalaynayaan asalkii bay asalaynayaan oy sugayaan duuna iltifaatin likalaami axad iyagoon marka culummada tafriicaadkooda iyo iyagoon gelinba furuucda yani tafriicaadka culummada iyagoon u gelinba manhajka kale manhajkaas marka kutub badan baa ku dhisan waxaa ka mid a ah alburhaan fii usuuli اlfiqhi eh, limaam alxaramayn aljuweyni abulmacali aljuweyni maxsuulka raazi mustasfaha khazaali kutubaha usuulka oo shaaficiyadii hore saasay ku socdaan almanhaj alfarciyu ama almanhaj alfuruuci ama ariiqat alxanafiyana waa leedahay tan tii hadda cagsigeeda istikhraaju اlusuul min furuuci اla'ima furuucdii aimada furuucda fiqhiga ayay waay intay isku geegeeyaan dhowr fara ayay asal ka keenayaan si kale u shaqeeyaan ayagu marka furuucdii yacnii fiqhiga aimadu ay dejiyeene furuucdii ayay isu soo qaadqaadayaan intay dhowr farac isu keenaan ayay asal ka samaynayaan tii hore cagsigeeda weeyaan soo maa tii hore waxay ahayd inta loo gelin furuucu fuqahada furuucdooda intaan la gelin horta aan ta'siil samayno kadib furuucdii halsoo hoosgeliye meesha iyagu furuucdii bay soo furuuca u dhisan furuucdii bay soo qaadayaan waa isu keenayaan maxaa ka dhexeeya maxay tahay iyaday ka niqaashayaan asalay ka samaynayan waa dariiqada marka uu ku socdo kutubu usuuli ilfiqi oo xanafiyadu dariiqada ay ku socoto taqwiim aladila abu zayd dabuusi iyo kuwa lamidka ah manhaj kale waxaa la yidhaha almanhaju shumuuliyu kan saddexaad ah. waa manhaj labada udhexeeya shumuuli marna halkan marna halkan labada dariiqba waa isticmaalaa oo waxaad ka helaysaa kol isagoo yani asal furuuc uu ka keenay marna isagoo asal asalkii asal ahaantiisa loo asalay intaba waa lagu arkayaa labadaa demji waay dariiqadan marka saddexaad waa demji waxaa raacay dariiqadan marka sadru shariica albukhaari tanqiixu usuulka jamculjawaamicsaasoo kale u socdaa jamcu ljawaamica taaju subki taajudiin asubki dariiqadan oo demjiga ah manhaj ulfarci iyo manhaj ulkalaami labaas isku daray aduu marka saddexdaa dariiqay u sameeyaan cilmiga fiqhiga waxyaaba waxaa jira marka sideedaba fiqhiga waxau leeyahay eh, yani furuuc kutub alfuruuc alfiqhiya waa kutubaha fiqiga furuucdiisu dahaaro inta ka bilaaba ilaa iyo jinaayaad iyo ka sii socdo minhaajka oo kale muqniga oo kale nuqdaama waa kutubu alfuruuc wuxuu leeyahay oo kale usuulu lfiqhina kuwaas ayagu marka kutubtaa furuucda maxay ku dadaalaan ayaga maxay soo bixiyaan aladila tafsiiliya masalo masalo masalo walbay daliilkeeda ay ka hadlaan ayg usuul fiqigana waa qayb fiqiga u baahan waa qayb cilmiga ka mid ah oo fiqiga u baahan aladila alijmaaliya waa daliil ijmaali ah inuu ku waxaa kaloo jira waxa la yidhaha alqawaacid alfiqhiya alqawaacid alfiqhiya cilmi la yidhaha fiqiga un ku tacalluqo maxay ku kala duwan yihiin alqawaacid alfiqhiya iyo marka usuul lfiqi waxay ku kala duwan yihiin usuululfiqiga adilada ku jirto ama waxyaabaha uu ka hadlo waxaa weeyaan waa daliil ijmaaliyo wax qaacidadaa wax ka baxaya malaha isaga yaqtadi alwujuub marka la leeyahay wax laga soo istifnoonaayo male amar allaale amarkii nebiga xaggiisa ka yimaado waa waajib haddii saarif la hela maaha yacni amar kasta oo aan wadanin saarif waa maxay xukunkiisu wujuub wax laga reebaayo male mas'alo amar nebigu bixiyey saarifna aan lahayn oo waajib ma ahan la dhahaayo ma jirto marka qawaacidda aan kitaabkan ku baranayno waa qawaacid guud wax ka baxa ay jir waxa u qaadan markaan leeya wax ka baxaayo ma leh alamru yaqtadi alwujuub ilaa saarif inuu jira ma ahani wax kama bixin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay qaacidadee sidaasayba qaacido ku tahay haddii laakiin saarif aan la helin ma ka bixi karta adiga masale ka baxaysaa malaha qawaacid fiqhiya laakiin waa maxay waa cibaara can waxaa weya waa qaacido dhowr mas'ale u kulminayso waa qaacido dhowr mas'aley qaacido u tahay dhowr mas'ale maxay ayay qaacido u tahay qaacida fiqhiya layihaa midaasoo kale kuwayaalka oo kale isaguna marka cinaayo waxaa siiyo kutub yani kutub badan oo alqawaacid alfiqiya sida kan ibnu rajab oo kale waxaa ka mid a kitaabkan suyuudi uu leeyahay alashbaah wannadaa'ir la yidhaahdo kale nadmigan yarka ah ee sicdi ayaa ka mida qawaacid alfiqiya waa daruuri jiddan iyadana marka qawaacidda iyo usuul fiqiga waxay ku kala gedisnaanaya waxay tahay qawaaciddu aqlabi waa iyada waa aqlabi waa aqlabiyun aqlabi markaan lena waxaan ka wadnaa wax ka baxayaa jira walidaalika markay qaacido sheegaanba waxay leeyihin waxaa laga soo reebayaa masale hiblaaye masale hiblaaye masale hiblaaye marka qaacidada ka hadlaya halkan laakiin istina ma lagu sheegayo marka usuul fiqiga iyo qaacidadu marka waxay tahay dhowr mas'alay kuu kulminaysaa wax ka baxaana waa iska jiri karaan oo iyadu shaamil ma ahanoo mar walbaa waxaa jiri karo iyadu waxeedu waa aqlabi sida qaalibkeed yani unbaa ka baxaya matala waxaa lagu yidhi qawaacidda yani marka alqawaacid alfiqiya oo kale adararu yuzaal dararku sidiisaba waa la zuuliyaa maalan wuxuu ku leeyahay waxbaa ka baxaya marka markuu qaacidadaa sheego waxaa laga soo istinooday kayto kayto saasay ku dhahayaan waxbaa laga soo reebaya haakada caadada maalan curfigu alcaadatu muxakimatu waxbaa lagu xadeeya caadada curfiga waaas waaas waaas ha ka baxayaa lagu leeyahy iyado marka alqaacidat alfiqhiya waa aqlabi laakiin qaacid yani daliilka ijmaaliga usuuliga aqlabi ma ahna isaga wax ka baxaaya ruuxu marka usuulkana gooniga u baranaa qawaacid fiqhiyana waa inuu gaar u barto qawaacidda fiqigana inuu gaar u barto waxaa iyadana jiro qayb kaloo iyadana marka ay la yidhaahdo furuuqda qawaacidda un iska soo gelaysa alfuruuq furuuqda marka waxaa weyn aaday isugu dayeen usuuliyiinta inay aada u xadeeyaan yacni masaa-isha furuuqda ay u dhaxay karto iyo kuwa isku eg eg inay kala saaraan kutub dhanaa laga alifo imaamkan la yidhaha maalikiga ah alfuruuqa iska leh wuxuu ka alifayey furuuqu wax ka alifay intaas marka masaa'il buu furuuqdeeda iyo ka hadlayaa adiga aada u malayn karto inay isu eg yihiin qaraafi qaraafi aan ujeedaan alfuruuq lilqaraafi qaraafi ayaa iska leh min a'imat almaalikiya ka mida ah. a'imo kaloo badanoo wax ka alifana waa jiraan marka furuuqu waa muhiim fiqiga marka la joogo maxaa yeeley haddii shay isku mida ah, laba shayga isku mida ah, haddaadan kala garanaynin waxaa dhici karta inaad laba xugun kala siiso laba shay oo kala duwan haddaad kala duwanaanshadooda aqooninna waxaa dhici karta inaad hal xugun isku siiso khatar waa marka furuuq asaga waa daruuri wuxuu ka mid yahay qawaacid fiqhiya un laysaga soo dara waxaa ka mida ah waxa la yidhaha isaguna takhriiju alfuruuc cala alusuul masaa-ishii furuucdii baa waxaa lagu takhriijinayaa usuushii waxaa ka mida maalan mas'alaha timid waa farac hadda yimid waxay u baahan tahay asal lagu takhriijiyo oo inta usuul la daalacdo badan oo ahlucilmiga ay fataawo badan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 naafic u ah waaye muqararkiisana de nin ahlucilmigaa dejiyey laakiin maalinba maalinta ka dambeysa manhaajtu waa soo xumaanaya sidii hore ma joogaan waxaa kaloo iyadana mudan yacnii in xoogaa halkan lagu qabto almacaahid alcilmiya buu sheekhu yidhi macaahid alcilmiya isilaax saxiix saana hadda laakiin gaalada xoogaa waxay noo keentay ama dadka muta'afiriinta ku ah labay u kala qaadeen waxay yidhaahdeen macaahid sharciya iyo macaahid cilmiya a loo qaybeen macaahid cilmiya maxaa la dhahaa kuwa waxaa la yidhaahdaa sayniska lagu barto macaahid sharciyana diinka kuwa lagu bartaa macahadu diin iyo macahad cilmi ayaad maqlay oo diinka cilmi maaha waa isilaax waxaa weya muwallad ah oo sharciga islaam yani lasoo dhexgeliyey dadka muslimiinta waa loo qariyey iyaguna waa iska qaateen marka iskoolaadkan iga jirnay waxaan ku aragnay oo yacni luga carabiya wax looga bara jiray ardayga waa laba laba qolaa loo kala qaybinayayo inuu cilmi daraaseeye inuu adabi noqdo hebel waa adabi kanna waa cilmi aaluleehay cilmiga marka muxuu noqona waa xisaab iyo synis kan adabigaana mawaad waxaa ugu jirta ijtimaaci iyo diin iyo u baahan kaanna diin marka inuusa cilmi ahayn isilaaxaas marka ka saan in la tacawudo almacaahid alcilmiya in la yidhaaha sharciya iyo cilmiya in loogu kala qaybiyo calaa hada almacnaa waxay nuqsaamin u tahay cilmiga sharciga wasamaynaha waxaanu ku magacaabnay buu yidhi alusuul min cilmi اlusuul as'al اllaha an yajcala camalanaa ilaahay baan waxaan weydiisanayaa cilmiga camalkeenna inuu ka dhigo khaalisan lilaahi mid ilaahay u barax tiran naafican licibaad illah addoommadiisa ku anfaco inahu qariibu mujiib usuulu lfiqhi tacriifuhu tacriifkiisa usuulu lfiqhi yucarafu waa la tacriifiyaa bictibaarayni iyadoo laba dhinac laga eegayo usuulu اlfiqhi waa la tacriifiyaayo waa la qeexaa yucarafu waa la qeexaa bictibaarayni laba meel iyadoo laga fiirinayo laba ictibaar alwalu biictibaari mufradayhi kan koowaad waxaa weeyaan in la fiiriyo labadiisa mufrad ilaa ma ogtahay usuulu اlfiqhi waa murakab soo maa waa murakab tarkiibkiisu ou tarkiibun idaafiyun waa tarkiib idaafi ah mudaaf iyo mudaaf ileyhi buu ka kooban yahay mar marka mar waxaa loo fiiriyaa marka biictibaari mufradeyhi oo usuulna gaar baa loo qeexaa fiqhina gaaraa loo qeexaa marna waxaa loo qeexaa isagoo wada dhan usuululfiqhi oo maaddo ah maxaa la dhahaa usuululfiqhi oo maaddo ah macnaheed baa mar lagu dhahaya marna waa maxay usuulna gooni ayaa lagugu tacriifinayaa fiqina gooni labadooda marka jaranjare iyo waxaa waye haayadii maxaa yeele haddii aadan uh, usuululfiqhi haddaan kelmaddan murakabka ah haddaan kelmadaheeda mid mid aadan u baranin oo aadan u ogaanin iyadoo wada jirtaa ma fahmi kartid iyadoo wada jirtaa fahamka aad fahmaysaa wuxuu ku xihan yahay keli keli inaad u fahamsan tahay alawalu kan hore biictibaari mufradayhi labadiisa mufrad eegid la eegayo in lagu qeexo ay bictibaari kelimati usuul kelmadda usuul eegideeda wa kelimati fiqhi iyo kelmadda fiqhi falusuulu usuul jamcu aslin weyaan asal jamciisu asalku marka waxaa lagu markaasal maxaa la yidhahda usuul waa jamcu aslin usuul waa jamcu aslin wa huwa asalkuna maa yubnaa maa shay weeyaan yubnaa la dhiso calayhi isaga korkiisa hayruhu lagu dhiso maa shay weeyaan yubnaa hayruhu hayrkiisa la dhiso calayhi isaga lagu dul dhiso asalku waa aas-aas keliya wax kale maa shay kale wixii lagu dhiso ayaa waxaa la yidhaahdaa ashal aasaas baad jeexday maalan shay kalead soo qaaday oo dhagaxyo iyo derbi ah aasaaskii baa ku dul dhistay aasaaskii maxaa la dhahayaa waa aslun wixii wax kalaba lagu dhiso waxaa la yidhaahdaa asal wixii aan dhismi karin ilaa in wax kale lagu dhiso maana waa farac yada faracu isaga ma dhismi karo wax lagu dul dhiso u baahan yahay ay bictibaari kelimati nacam wuxuu yidhi marka wahuwa asalku maa shay weeyaan yubnaa hayruhu hayrkii la dhiso calayhi isaga korkiisa lagu dhiso wa min daalika waxaa ka mid a kaagaas asluljidaari jidaarka asalkiisa derbiga asalkiisa aasaaskiisa wahuwa asaasuhu weeyaan wa aslu shajarati geedda asalkeeda alladii kaas oo yatafaracu minhu ou ka baxo aqsaanuhaa geedda laamaheeda ay ka baxdo qaala allahu tacaala alam tara kayfa daraba allaahu miyaadan arkin oodan ogaanin kayfa sidii daraba allaahu ilaahay uu u yaalay maalan maaha maaha kelimatan uu u yaalay kelimadaasoo dayibatan wanaagsan ka shajaratin geed oo kale dayibatin wanaagsan asluhaa asalkeedu geeddaa asalkeedu haabitun uu yahay midkii sugan wa farcuhaa farceeda fi samaai asluhaa haabitun mararka qaar asal waxaa la yidhaahdaa deliilka deliilka laftirkiisa asal waa lagu tilmaamay walidaalika alkitaabu waالsunna maxaa la yidhaahdaa alaslaan masaladan waxaa u deliila asleynkay ku taallaayalle asleynki asleynki waa kitaabka iyo sunnada asalka waa la dhahaa mararka qaar qaacidada asal waa la dhahaa oo maxaa la leeyahy maalan alaslu fi اlashyaai alibaaxa waاlaslu fi اlcibaadaati اlmancu baraa'adii asalka ahayd yani asal waa lagu iطlaaqaa ayb marka asal waxyaabahaas dhan waa leeyahay wاlfiqhu fiqhigana luqatan luqa ahaan alfahmu weeyaan fiqhiga luqa waxaa lagu yidhaahdaa fahm ayaa la yidhahda wa minhu waxaana ka mida isagu ka mid yahay qowluhu tacaala waxlul fur cuqdatan gunud fur gunuddaas oo min lisaani carabkayga ahaatay guntinta carabkayga ku jirto ee carabgojiga aan ahay fur ilaahu yafqahuu ha fahmeen qowlii qowlkayga si ay u fahmeen waxaan leeyahay ay u kasaan wasilaaxan isilaax ahaana fiqi waxaa la yidhaahdaa macrifatu alaxkaami axkaamtii in la garto axkaamtii day-a alsharciyati sharciga loo nisbeeyey axkaamtii day alcamaliyati camaliga loo nisbeeyey camalka ahayd biadillatihaa lagu garto adiladeedii adiladii day-a tafsiiliga ahayd fiqhi sidaanaa lagu qaaxama wasilaaxan erey bixinta usuuliyiintu ay fiqiga u yaqaanaan waxaa weeyaan macrifatu alaxkaami axkaamtii in la garto axkaamteeda asharciyati sharciga loo nisbeeyey asharciyati marka waa qeyd waxaa ku baxaya alaxkaamu alcaqliyatu waalaxkaamu alcaadiyatu axkaamta caqliga maxaa ka mida waxaa ka mida maalan yacni ana aljuز'a akbaru min alkulli juz iyo kulligaa weyn kulligaa weyn iska caqli ah alaxkaamu alcaadiyahna waa maxay habeenka aadka u qabowga badan ee dhadada badan tiixtiix inuu imaa kara roob tiixtiix caadatana saas loo arkay marka taas inaad garato adiga xugun caadi ah waa kaasoo kale xugun sharci ah ma aha ayb nisku inuu eh, yani iyo kulligu inuu kulligu weyn yahay caqligaa lagu gartay sharci ma aha xugun sharci tan kalen sheegayne xugun caadi ah weeyaan xugun sharci ah ma aha labadaasu iska bixiyey marka markaasuu meesha wuxuu ku soo reebay axkaamtii sharciga ahayd fiqi marka wuxuu ku saabsan yahay alaxkaamu sharciya mas'alo caado ah xukunkeedu iska caado yahay ama caqli uu yahay inaad fahamto fiqi lama dhaho isilaahaan macrifatu laxkaami axkaamtii oo la garta weeyaan fiqiga axkaamtii day asharciyati ah sharciga loo nisbeeyey caqliga iyo caadiga meeshaa ku dhex alcamaliyatina wuxuu ku bixiyey ictiqaadiga kuwa alcamaliyati marku leeyahy waxuu ka saaray alcilmiyati baa baxay isilaaxa marka cilmi iyo camal waxaa laga kala wadaa alaxkaamu alcilmiya alictiqaadiya manhi wixii ictiqaadiyo maa min shanihi an yuctaqad wixii shanigiisu ou yahay in la ictiqaadiyo waxaa la yidhaha axkaamun cilmiya wixii min shanihi ay tahay in lagu camal falo ictiqaad isaga aan ku koobnaynay sida salaad la tukaday iyo yani wax lamida ah axkaamun camaliya marka sheekhu fiqigii wuxuu yidhi alaxkaamu alcamaliya u kuseeya ictiqaad masale caqiidaa haddaad fahamta marka fiqi ma la dhihi karaa usuuliyiintu fiqi uma yaqaanaan taas fiqiga ay waxay ku qeydaayaan axkaamtan camaliga iska ah maanta haddaad masaa'il caqaa'ida fahamto asmaa'ullaahi iyo sifaadka ilaahay oo kale haddaad aad u fahamto qofkaas faqiihi waa inu dhahay laakiin filxaqiiqa waxay tahay axkaamta ictiqaadiga cilmiga waa ka muhiimsantaha midaan camaliga culammadii hore waxaa la soo guuriyaa inay yani fiqiga ku dari jireen walidaalika kitaabkan abu xaniifa loo nisbeeyo la yidhaahdo alfiqhu alakbar caqiido ictiqaad buu ku saabsanya marka isaga laftirkiisa fiqi waaye caqiidada oo la fahmaa bal axkaamta camaliga waxayba in la fuliyaa waxay imaan kartaa marka caqiido saxiixa ay jirto hadda yacni laakiin annaga istilaax usuuliyiinta isaga soconaynaa laakiin sidaa ma ma aaminaynin caqiida inaysan fiqhi ahayn ma rumaysnin laakiin maadaama kitaabkan usuul aan baranayno isdilaaxoodaan markaa aan kula soconaynaayo macnaa waxay tahay iyaga warkooda iyo say yacnii ku hay ereybixintii ay sameeyeen haddaan iyagu say u dejiyeen haddaanan u fahmin ma fahmi karno warkooda marka fiqi ayagu tanay u jeedaan marka nin usuuliyo fiqi sheega haddaad aragto ictiqaadkama hadlaayo masaa'il camaliyu ka hadlaya sheekhu wuxuu ka leexday alcamaliyatu buu yidhi alfarciyatu waa ka leexday bacd alculamaa baa waxay dhahaan macrifatu alaxkaami asharciyati alfarciya axkaamta faraca ah ayagoo marka camaliga kuwan unlee u jeeda macnaha sababka uga leexda alaxkaam alfarciya waxaa weeyaan shareecada in loo qaybiyo usuul iyo furuuc culimmada in badanoo ka mid a ah diideysa uu ka mid yahay sheikhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo yani istilaax oo cusub waay farac iyo in loo kala qaybiyo usuul waxna la yidhaha waa asal waxna waa farac la yidhaha sharciga doodaas marka si aan meesha ay uga baxdo alcamaliyu ba iska yiri farci baa ka tegi marka diqaa ku jirta axkaamta marka aan leenahay waa camali dhinacay iyada laftirkeeda ictiqaadi ka noqon kartaa dhinacaas waa maxay salaadu inay waajib tahay in la ictiqaadiya soo lama rabo marka salaada wujuubkeeda oo la ictiqaadiyaa axkaam cilmiya haddaad adiga maanta ogaato salaadu inay waajib tahay laakiin fiqi ma ah ahaan taas maxaa axkaam camaliya ma aha axkaam ictiqaadiya waaye calaa isilaax alusuuliyiin fiqhi ma aha salaad hadda inay waajib tahay bimujarad wujuubi salaa ood barato ood ogaato fiqi ma laakiin ka waran haddaad ogaatid maalan duurku inuu afar ragca yahay arkaanta salaadda inay tahay niyadii qiyaamkii qira'at alfaatixa takbiirat alixraam mas'ala fiqiya waxbaad fahamtay markaas waa fiqi waa gartaan maaleynaa biadilatihaa lagu garto weliba adiladeeda altafsiiliyati ah biadilatiha lagu garta adiladeedii atafsiiliyati adiladeeda tafsiiliga ah tafsiil waxaa laga wadaa mas'ale kastaa daliilkeeda gaarka u ah biadilatiha atafsiiliya meeshaan marka wuxuu ka saarayaa biadilatiha alijmaaliya ijmaaligii baa ku baxaayo sababto a ah kaas waa usuula shaqa kule ee mujarad fiqi hadda fiqi waa waxaan ka hadlayna eh usuululfiqiyo maaddo ah weli ma gaarin ka hadalkeeda biadilatiha in lagu garta adiladeeda ee tafsiiliyatiha falmuraadu biqowlina marka haddaan intan marka waa iska dareerinayna waa inta hadda aan soo sheegay buu sheekha ku celinaya falmuraadu biqowlina aan leenahay macrifatu falmuraadu ulajeedka biqowlina aan dhahnay macrifatu alaxkaami marka macrifatu waa godaynaa biqowlina anagoo og inay masdarkaasi mafcuulu bihi inay u noqoto ay tahay ilaa qowl biqowlina macrifata aan dhahnay masdarku yacmalu camala ficlihi mafcuulkiisuu nasbinaya laakiin halkan macrifadii bayna qowsaynuu geliyey wasilaaxan macrifatu alaxkaami sharciyati taas u kasoo intisaacan kasoo bixiye marka waxaa weeyaan macrifatu baa la leeyahay waana maxalku waa ka mafcuulu bihi qusida lafduhu ama biqowlinaa aan dhahnay macrifata adaad iska falmuraadu biqowlina aan leenahay macrifatu aan dhahnay macrifatu alaxkaami sharciyati yani macrifatu aan dhahnay alcilmu weyaan alcilmu wadannu macrifada waxaa weeyaan alcilmu ogaal iyo wadannu iyo malo alcilmu wadannu macrifo markaan leenahay waa ogaal ama malayn alcilmu wadannu maxay tahay ashyaada annagu aan ogaanaynaan laba dariiqan ku ogaana dariiq mutawaatir oo yacnii aan yaqiin ah oo aan ixtimaal yaroo qalada uusa geli karin iyo waxaan ku ogaan karnaa dariiq ixtimaal qalada uu ku imaan karo laakiin sida haalibkaa sawaab ah oo danniga haalibka axkaamta waa lagu dhisaa hadda markaan leenahay marka bisha ramadaan dhalashadeeda hal nin baa fiirinaayo bishii markuu arko bishii baan arkay buu yidhi see yeelayna anaga soonkii baa nagu waajibay sooma waa soomayna sow ma dhici karta ninkan isagu inay la noqoto inuu bisha arkay fil xaqiiqa ounan arkin suurtagal waa noqon kartaa inuu qaldamo hal qof waa qaldami karaa sooma maca daalika laakiin waa qaadanaynaa waa iska yacni waxaa weeyaan kadalika khabarka uu soo wariyo ama uu la imaado ou keeno waa qaadanaynaa danni haaliban ku qaadanaynaa sida haalibka ninka fiqada warka uu soo wariyo ama uu keeno sida haalibka waa sawaab ixtimaal khaladana waa jiri karaa ixtimaalka yarkaa uga tegi mayna waa dani haaliba inaan marka shaygan marka cilmiga aan ama macrifada aan qaadanayno marna waxaan ku qaadanaynaa yaqiin oo aan hal qalada aan suurtagal ku ahayn shaygan markay boqol qof noo sheegto iyo markuu hal qof noo sheega isku mid miya markay boqol oo kale iqaad ah ka waranto cilmi ahaan yaan u garanayna hal qof marka xaggiisa nooga yimaado khabarkaanna si waxaan u garanaynaa oon u qaadanaynaa macrifadeenna waxay tahay macrifo oo macrifa daniya oo danigeedu uu yahay dani qaalib uu iska yahay de iyada waxaa lagu dhisaayo ogow laba ninaa markhaati noqotay ninkan waxbau xaday bay dhahay waa gacantaa laga goynaya xukunka waa la fulina laakiin ninku markay yidhaahdaan isku mid miyaa markay boqol qof tira asagoo xadayaan markhaati ku nahay boqol iyo laba khaladkooda isku isku mid maaha midna waa danni midna waa cilmi oo waa yaqiini labaduba marka waa macrifo unbaan ka dhexlaynaa ha kale xoog badnaata macrifada lianna maxaa yeele lianna idraaka alaxkaami axkaamta haleelideeda alfiqiyati axkaamta fiqiga qad yakuunu wuxuu ahaan karaa yaqiiniyan mid yaqiini ah waqad yakuunu wuxuu ahaan karaa daniyan qad yakuunu waxaa la arkaa inuu ahaado daniyan kamaa fii kaiirin sida in badan dhexdooda ahaato min masaa'il alfiqhi fiqiga masaa-ishiisa ah wax badan oo masaa'il fiqi ah sida ku soo sheekh marka wuxuu ku masaa-isha fiqiga waxay u badan tahay adiladeeda adila danniya maxaa yaele adiladeeda maxay ku dhisan tahay khabar yacni xadiid aaxaada oo qof uu sheegay ama laba qof un ay sheegtay halkan qof ama labadan qof waa iska gefi karaan laakiin mar haddii nin warkiisa la qaato uu yahay oo hiqa ah uu yahay waa la qabsana waana lagu camalfalaa ilaa laga helo qaladkiisa oo ka soo baxo adilada fiqigana waxay u badan tahay danni haalib ah bay ku dhisan tahay <clears throat> wاlmuraadu bqowlina aan leenahay alaxkaamu sharciya macrifat alaxkaami الsharciya aan leenahay alaxkaamu weeyaan axkaamta almutalaqaatu laga qaatay min asharci sharciga laga soo qaatay kaalwujuubi wاtaxriimi waajibnimada xaaraantinimada faaraja bihi fakharaja bihi waxaa isaga ku baxay alaxkaamu alcaqliyatu ayaa ku baxay ka macrifati ana alkula axkaamta caqliga waa maxay ka macrifati ana alkulla ogaal la ogaado kulligu akbaru inuu ka weyn yahay min aljusi inuu ka wen yahay kulligu inuu jusiga ka wen yahay ayb walaxkaamu alcaadiyatu axkaamta caadiyada ayaa baxday caadada yacnii lagu ogaaday ka macrifati nusuuli dalli roobka tiixtiixa ah al waxaa weye roobka oo difiqdifiq oo tiixtiixa soo degidiisa in la ogaado fi leylati habeenka ashaatiyati aadka u qabin idaa kaana aljawu jawigu haddii uu yahay saxwan mid saafi ah jawiga oo iska nadiif ah yaa yanii habeenku aad u qabow yahay habeenkaas inay dhado soo degayso dhado imaanayso soo laguma aqoonsanin laguma garanin inay dhado imaanayso habeenka habeenka saas u qabow oo jawiguna uu saaxi yahay kaasoo kale yacni ogaalkaasoo kale ogaal sharci ku tacalluqo maya maya wax caado oo xugun caadi ah kaasoo kale fiqi lama wاlmuraadu bqowlina alcamaliya aan dhahnayna maa laa yatacallaqu waa waxaan ku tacalluqin bilictiqaadi ictiqaad aan ku tacalluqin alcamaliya markaan leenaha waxaan ictiqaad ku tacalluqin kaasalaati wاzakaati oo kale fakharaja bihi waxaa ku baxaa baxay maa yatacallaqu waxa ku tacalluqa bilictiqaadi ka towxiid oo kale towxiidka alle macrifata asmaa'ihi wa sifaatihi alle magacyadiisii tilmaamihiisoo la garto oo kale falaa yusamaa daalika kaagaas laguma magacaabo fiqhan fiqhi fi listilaaxi isilaaxa usuuliyiinta marka la joogo wlmuraadu biqowlina in kaan hadaadan aqoonin ictiqaad haddaadan fiqi u yeelano odan fahmin haddaad marka mas'alo kastoo fiqiga aad ka jawaabi karta maxay kuu faa'iideynaysaa haddaad masaaishii fiqiga korka ka hayso laakiin ilaah aad caabudaysaba aadan ka warqabin aqoonin waxba waxaa iska noqonay cilmi oo waxba aan ku dhisnayn waa cilmi marka aan aas-aas lahayn waa kay culimmada ku mihaaliyeen ka mahali rajulin banaa daaran waa nin daar dhisay bilaa asaas wax unbuu marka dhoobaya shaqou samaynayaa aasaas xooggan ma leh waa soo dumaysaa soo maaha marka marka aasaaska ictiqaadkii ictiqaadka in la fahmaa waa daruuri wاlmuraadu biqowlina aan leenahay biadilatiha atafsiiliya adilat اlfiqhi adilada fiqhiga almaqruunati ee la xiriirto bimasaa'il اlfiqhi fiqiga masaaishiisa atafsiiliyati fiqigu wuxuu qabaa masaa'il tafsiiliya masaa'il tafsiiliga wax kale ma aha kitaabu dahaarati soo lama dhahayo baabulmiyaahi soo lama dhahayo haddana biyihiisoo mas'ale mas'ale soo looma kala qaadqaadayo salaadda marka lasoo gala mas'ale mas'ale soo looma kala qaadqaadayo fiqigu masaa'il alfiqiya atafsiiliya kuwaas mas'alatun ayuu dhahay arkaanu salaati mas'alo soma garan mas'alo walbaa marka daliil tafsiili ah bay leedahay arkaanu salaati anniyatu ayuu yii daliilkeedu waa maxa inama alcamaalu binniyaat wuxuu yidhi maalan takbiirat lixraami xadiidkii marka daliil bay leedahay u gaar ah iyada mas'alo walbaa keligeed daliilkeeda u gaarka ah ay leedahay taas waa marka adila tafsiili maxaa ku baxayo wixii daliil guud lahoo hal mas'ale aan ku saabsanayn ee masaa'il badan ay iska soo hoosgeli karaan wuxuu yidhi marka wاlmuraadu biqowlina biadilatiha atafsiiliya adilaة اlfiqhi weeyaan fiqiga adiladiisa almaqruunati lala xiriiriyey bimasaa'il اlfiqhi fiqiga masaa-ishiisii atafsiiliyati ahayd fakharaja bihi waxaa ku baxa usuulu اlfiqhi baa meeshaa ku tegey usuulu lfiqiga fiqhi ma aha asaga walidaalika waxaa la yidhaha ninka usuuliga ah faqiih ma aha asaga qawaaciddii loo yaqaana laakiin furuucdii haddaanu aqoonin ma aha faqiih asaga laftirkiisa kam oo culamo aho usuuliyiina jirto haddana marka masaa'il fiqi furuucda la aado ayago aan aqoon badan u lahayn marka waxama kala saari kara ninka usuuliga laakiin ninka aan usuulka baranna laakiin muqalidka fiqigaan iska akhrista sida dadkan isaga badan yihiinba minhaajkii buu akhristay irshaad buu akhristay waa aada u bartay waa iska muqalid isaga aslan inuu qaadi noqdo muqalid ma aha sharcan yacnii nin muqalida qaadi ma noqon karo ilaa daruuro inay keento maana wax isaga dhaamo marka la waayo isagaa imaanaya maxaa yeele qadaha ma ahan yani sharci ilaahay baa wax lagu xukumaa nin qowlkiisaan wax ku xukumayaan aanan ogeyn inuu sawaab yahay inuusan sawaab ahayn qow ilaahay ma ahan ninka waa gefi karaa ma ogtahay laakiin daruuradii baa waxay keentay haddii la waayo qaadi oo asagoo mujtahida haddii la waayo qaadi qaadi daruura iska kan qaadi daruura u weeyaan waxaa ka sii daran haddii xataa kaas la waayo haddii kaas laftirkiisa muqalidkaa la waayo ka waran marka nacam waa sida hadda taagan wahay nacam kaas laftirkiisi baa lala-yahay markaasaa meelo badan oo sharcigii sharcigaan ku xukumayna waxaa dhici karta marka jahaalaad in laga xukumo sharciga ilaahayna jahaalaad ma aha wuxuu leeyahy marka fakharaja bihi usuululfiqi baa ku baxay laakiin kan usuuliga marnaba wax ma xukumi kara sababto maba yaqaanba masaa'il moogtahay hadduunan furuucda ku darsanin fakharaja bihi usuulu lfiqi baa ku baxay lianna albaxa baxiga fiihi isaga dhexdiisa eh, baxiga ku saabsan inamaa yakuunu wuxuu ahaanayaa un fii adilati lfiqhi fiqiga adiladiisa alijmaaliyati kuwa tafsiiliga amaana adila alijmaaliya ku saabsanya isaga aladila alijmaaliya waa maxay annahyu yaqtadii alfasaad annahyu yaqtadii ataxriim alamru yaqtadii alwujuub amar wuxuu keenayaa waajib qaacdo guud waay alamru yaqtadii اlwujuub wa aqiimu salaata iyo wa aatu zakaata mid salaaduu ku saabsan yahay mid zakow ku saabsan yahay ayuha nnaas in allaha kataba calaykum alxaja faxujuu xaj buu ku saabsan yahay suumuu liru'yatii soom buu ku saabsan yahay intaanoo mas'alo kala dudwana midba baab ku jirto daliilka ijmaaligoo ka dhexeeya waa maxay almru yaqtadi اlwujuuba ka dhexayso waaqiimu salaata waajibay keene waatu zakaata waajibaa laga qaadanaya suumuu liru'yatihi waajib baa laga qaadanaya daliil ijmaali waa marka adilada usuulfiqiga adilada ijmaaliga isaga ku saabsan yahay ahaani kan labaad marka aaniga halkaan hanoo joogo wabilahi towfiiq wsal alla slam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wsaxbi wslam